kitaab jihaadi jihaadkii u kitaab yahay jihaadka marka waxaa la ihahdaa badlu ljuhdi fi muqaatalati lkufaar jihaad waxaa la ihahdaa sharciga dadaalka iyo tabarta iyo baraqada in la dhiibo oo la bixiyo maxaa lagu bixinaa muqaatalat alkufaar gaalada dil la dirilkooda mulki wax lama isku dagaalayo jihaad lama dhihi karo qitaalka kale muslimiinta dadka ahlubaqyiga iyo daaifada ahlulcadliga diriraysana imaamka iyo matalan iyo shaca iyo dadkiisii iyo dadkii ahlubaqyiga markay dirirayaanna qitaalu ahlilbaqiya kaas la dhahayo hore uga soo halkaan ugama hadlayo ma garan halkaan uga hadlaa marka qitaalka gaalada lala dir can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yidhi man maata qofkii dhinto walam yakzu aan duulin walam yuxadid aan ugu sheekaynin nafsahu nafsadiisa bihi bilqaswi duulaankaas maata qofkaasi waa dhintay calaa shucbatin min nifaaqin qayb oo nifaaq ayuu ku dhintay korkeeda rawaahu muslim sababtuna waxaa weeyaan jaajid wuxuu kamid yahay waxyaabaha la farab yeelay faraa-isha islaamka mid kamida qofku marka laba un bay mid tahay in imaa inuu fardu cayn ku noqdo iyo imaa inuu ku noqdo fardu kifaaya hadduu fardu kifaaya ku noqdana hadda waxaa weeyaan eh, de muslimiintii qayb baaba dagaalka aadaysa naam hadduu fardu cayn noqdona waaba laga rabaa cayn ahaan baa looga rabaa marka eh, hadduu fardu cayn ou noqdana ducaas fardu kifaayadana qofku waa inuu naftiisa ugu sheekeeyo fardu kifaayada laftirkeeda waa ajri badan tahay waa las laysugu dhiirigeliyey bal mararka qaar way fadli badan tahay fardu caynka marka la fiiriyo maslaxada ka dhalanaysa fardu kifaayaad marka qofku inuu isugu sheekeeyo nafsidiisa marka ugu sheekeeyo ama ou duulaba nacam haddii labadaa laga waayay marka waxaa weya fariido dhan oo faraaisha islaamka kamida ah ayaan qorshahaas ugu jirin saasuu noqonaya marka waana nifaaq markaas nacam harab dhan yani faraash islaamka kamid a ah yaan qorshihiisa ugu jirin ayb taas marka waa taas qofkuna marka waxaa weyaan dii marka dabcan xaalaadka uu farducaynka noqonayana qofkii lagu qoray jihaadka imaamkii baa masalan yidhi soo bax adayg ciidankaas gal farducayn kugu noqona labadii saf gaaladii muslimiintaad dhex gashay kama soo carari kartid farducayn noqona tan saddexaadna waxa weyaan cadowgiibaa dhulka islaamka soo galay farducayn noqona <clears throat> farducayn ayu noqona dadka meeshaa markaas jooga taas marka waxay kutusaysaa qofku marka eh, taas marka in eh, labada in laga helo marka imaa inuu duulo ama inuu nafsadiis ugu sheekeynayo marka inuu duulayo taa marka waxaa soo gelaayo nafsada ugu sheekaynta qofkii marka inuu hamiga iyo niyadda uu ku haayo inuu u diyaargaroobo oo u markaas wixii mutadallabaad uu u baahan yahay ama tababar iyo wax lamid inuu sameeyo si uu markaas yani mar allaale markii loo baahdo uu uga qayb qaada kara waxyaabahaas o dhan baa marka soo hosgelaynhadda hadda anagu waa ogtihiin dalkan hadda waxa weyaan xaaladda uu maraayo xaala waxuu maraa yani god qarkiis ayaan taaganahay marka waxaa weyaan godkaas intaan lagu dhicin in laisbadbaadiyo sida laysku badbaadi karan cadowga dalka rabo inuu soo galo in laga hortago waa qaab allaala qaabkii looga hortegi karo ee sharcigu amray in looga hortago weyaan nacam ayb dad marka waxaa iska jiro fiqigu uu aada uga yaraayo iyaga oo mararka qaar dhahaayo dalkan hadda amxaaradaas ah. hadday soo wadato dadka muslimiinta oo dhulkeeda ku nool hadday soo wadato oo ay soo kaxaysato sian yeelayna anaga ma la dirirayna waa lala dirira waxaa loola dirir raayatulkufaar koos jira hadduu guulaysto maaha inuu muslimka ma guulaysan ma guulaysan ina nasraanigaa guulaysan saa darteed marka waxaa weyaan la siin maayo dalka marka dadkadoon islaaminba waxoogaa dad aqoon laha wax fahmi kara waayo yaan waxaan ku arkaynaa ayagoo dhahaya marka or adduunyadan maba laga helayaba dal gaal ah dal gaal ah oo ciidankooda qof muslima ah uusan ku jirin maba jaraba marka waxaa weyaan ninkii calan amxaara ku socdo waa in lala dagaalo calan amxaara ninkii ku socdo dalkan la yimaado dagaal iyo jihaad muslim ha ahaado haduu rabo haduu rabo haduu rabo nasraani ha ahaado marba haddii calanka etoobiya lagu socdo oo iyada ay calankeeda mudanaysa oo dalkan ay marka ay rabto inay marka gacanta gashato waxaa marka waxaan laysku sheekeynayana calanka dawladana dalkan laga mudaay dadkan dawladana keensatay horta dawladan tabar male aan isweydiinin konton kun oo amxaaraha markay keensato yaa amarka bixiya mar walba ninka xoog laha marka amarka so sama amarka ma waxaa ku bixinay adiga eh, yani ma waxaad ku bixinay adoon tabar lahayn ma bixin karta marka nimankan amarna ma bixi karaan ayaga laftirkooda cumalo iyo dabadhalifayaal waaye marka waxaa weya dalka si loogu qabsada ninkan hadda dalka isku sheegayo inuu horjoogo u yahayna waa ninkii galdagob iyo balanba la baxshay macruuf sheeg intoo amxaaro soo kaxaystay ayuu soo watay calanka amxaaradana laga muday waa ogtii sideetan iyo labadii sideetan iyo labadii taarikh waa ognaa marka sideetan iyo labadii ayb see amxaaro looga kiciyey marka tuug tuugmaa looga kiciyay marka dambe annagoo dawlad leh sideetan iyo sagaalkii heshiis iyo maxaabisbedel iyo toog maa looga saara goldog balanbal intaas ayaga haystay calankooda uga mudnaa ma kula taa maanta hadday qabsadaan magaalooyinka kale inaysan calankooda ka mudaynin ninkii waxaas ku fakera waxaa weyaan marka dadadku marka ummad walbaana munaafiq waa leedahay iyo dabadhelif ummad walbaa waa leedahay ibnu calqami dad buu ka tirsanaa isagu ninkii dawladii cabaasiyiinta wasiirka ka ahay ibnulcalqami la dhihi jiray ee tataarka soo hoosaasi jiray kuwaan baarlamaankan ku jirana waxama dhaamaan kuwaas maa ibnulcalqami iyo kasii daran wnig ibnulcalqami iyo kasii daran waxa ay usoo wataan nabadgelye ma aha shalan waa ka hadlay nabadgelye uma soo wadaane dalka in dadka wadaadada ah ee diinta sheegayo in dalka laga masaxo aas waxay u dirirahay ayaga waxayna ku qornayd qoraalkooday ku dhignayd arrintaa iyada wadaadada iyo dadka xashiishka dhoofiyo ayaa dalkaa nabadgelyadiisa khatar ku ay marka amxaarada waxay usoo wataan wadaadaday usoo wataan iyo dadka diinka marka hadda ninkii intaas waxaanan ku gara karin oo mar walba ku haayo dagaalka amxaarada lala dirira waa dagaal fidno iyo mid kusii haayana hadda ima inuu munaafiq yahay ima inuu jaahil yahay hadduu jaahil yahayna ummadda inuu ka aamuso jaahil <clears throat> ummad aanu la hadlin hadduu munaafiqnimo iyo wax lamida ah oo watana munaafiqnimadiis ilaah ka abaalmari labada mid ay tahay ma gara ka rawahu muslimu an anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal jaahidu lmushrikiina mushrikiinta la dagaalamo la jihaada biamwaalikum kula jihaada waanfusikum naftiina kula jihaada waalsinatikum carabkiina kula jihaada intaas marka jihaadka waa galaa jihaadka yani keliya ma ahan seefta qofka iyo xabadda oo ridaa bes maaha ninka xabadda ridaa waxa u baahanya dhiirigelin wuxuu u bahan yahay ninka xabadda ridaayo maal oo ku dariro intaasba qaybood baa lagu dariri karaa ninkii saddexda isku darana de waa nin raga noqon soma garani ninkii mid kamida la imaado ama laba la imaadana in allaale intuu la yimaado fiican yaha qofkaas maala <clears throat> ninkii aan midna ka geysaninna intaas ninkaan midna ka geysanin ee bal markii muslimiintu ay gaalada iska kicisoy iska riixdaba naxaayo aad u naxaayo taas isaga waxaa weyaan Eh, waa waa baabuur alkhamis waxa ay carabtu dhahaan waxaa weya waa ciidan dhabar jebin ah muslimiinta dhabarjebin ah oo la ogeyn adiga kugu dhex jira ilahan kamaangalafo rawahu axmed nasari saxu lxaakim wacan caaishata radia allahu canha qaalat qultu waxaan ihi yaa rasuul allah cala annisaai jihaadun naagaha jihaad korkooda mayo ma laga rabaa qaala nacan buu yihi ha jihaadun jihaad ayaa korkooda ada laa qitaala fiih dagaal aanu dhexdiis ahaan alxaj walcumra rawahu ibnu maaja waasluhu fi lbukhaariyi xadiidkan waxaa laga qaadanayaa naagaha inaan jihaadka waajib usan ku ahayn naagta jihaadka waajibkuma aha laakin waa ka qayb qaadan kartaa way ka qayb qaadan kartaa way u banaan tahay ayb oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam haween ayaa raaci jira umu sulaym iyo umu eh, xaraam iyo milxaan waa raaci jireen nabiga caleyhi salaatu wasalaam biyahay u dhaami jireen dhaawacay qaadi jireen wixii markaas dadaalo ay samayn karaanay samayn jireen marka arrintaa iyada way banaantaa laakiin waajib iyaga ma saarna taas ayaa marka iyadana marka xadiidkan uu daliil u yahay وعn cabdاللahi بn cmr رadي الlه عnهma qاal jaءa rajul ilى النabiy slى الlهu عlيه ali وsلم nin baa nebiga u yimid ysta'dinhu fi ljihaadi isagoo jihaadka ka idin dalbanayo jihaad inuu u baxo isagoo idin weydiisanaayo faqaala wuxuu yihi xayun ma nool xayun kuwa nool mia waalidaak labadii ku dhashay qaala nacam buu yii ha qaala fa fiihimaa labadooda fajaahid iyaga ku jihaad iyaga ku jihaad macnaa waxaa weeyaan sawaabka aada jihaadka ka rabta iyaga ka raadso oo tabartaada iyaga inaad u dadaasho kabexe arrintan marka waxaa lagu xambaaraa xadiidkan jihaadka uu idin weydiisana ayaa wuxuu ahaa jihaad fardu kifaaya jihaad fardu kifaaya iyo hadday iscaaribaan waalidka waalidkaa la hormarina dacat lwaalid fardu cayn sooma kain taasaa marka lagu xambaara ayb amaa haddii cadowgu ou soo galo magaalada waalidna laga idan qaadan maayo soma garan taas ayaa marka macnaha marka xadiidkan marka taas wali axmed abi daawuud marka islaamka so awlawiyaadka u kala siiyey umuuraha yaad garanaysa waalidkoodi markaan la sheegayana fafihma fajaahid wa hadday kuu baahan yihiin ogow waalidka haduu xay yahay o soconayo nool yahay oo adig waxba uusan kaaga baahnayn da markaas waa idin baad weydiisan iska bex kartaa wlaxmed abi daauud min xadiis abi saciidin naxwu wazaad irjic laabo fastadinhumaa kasoo idin dalbo fain adinaa laka hadday kuu idmaan wailaa haddii kale fabirahumaa iyaga u baarinimo fal <coughs> taasna marka waa taas wacan jariirin ilbajaliyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulku waxa uu yidhi ana anigu beriun beri ayaan ka ahay min kulli muslimin muslim dhammaantiis yuqiimu ku dhex negi ah bayna almushrikiina mushrikiinta dhexdooda rawaahu halaaatu waisnaaduhu saxiixun warajaxa albukhaariyu irsaalahu bukhaarina wuxuu rajaxay xadiidku inuu mursal yahay xadiidkaana waa xadiid saxiix ah oo sanad saxiix ayuu ku yimid xaafid sida uu sheegay meelo kale kaga waramayo waxaana laga qaadanaya xadiidkan in ardulmushrikiin lagu nagaadaa inay kabiiro ay tahay bal marka waxaa weeyaan ardada mushrikiinta ama dhulka gaalada laba xaalad waa qofka inuu ku yahay ibn xajar fatxulbaari ku sheegay in diinkiisa mumakan uu u yahay oo diintiisa xor u yahay siduu doonana oo ugu dhaqmi karo hadduu sidaas yeeli karo si allaale siduu doono diinkiisa oo ugu dhaqmi karo markaas inuu ka soo hijroodo sunnay u tahay man fii caqihi hijradu waa u mustaxab waa haduu diintiisa si walba oo ugu dhaqmi karo haddaan ugu dhaqmi karinna hijradiina ou awoodo waajibay ku tahay inuu soo hijroodo soma garana ayb marka dholalka gaalada hadda annaga aan naqaano ama america ama yurub ama afrikaankaanba baxtaa afrikaanka laftirkiisa kenya iyo south africadan iyo iyaga laftirkooda dhul gaalorta awalan waxaan sheegaynaa daarta daarulislaam iyo daarulkufri maxaa la kala dhahaa daarti goormay daarulislaamta daarulkufrita goormay noqona daarulkufriga lagu sheega waxaa weeyaan waa daar kasta oo axkaamta haalibka ah ay tahay axkaamta gaalada wadan kasta oo xukunka haalibka ah uu yahay xukunka gaalada oo shacaairtii gaalada ay haalib ka tahay shacairta islaamka daarulkufri waa daartaas uma garani wadan walba oo dadkiisu ay muslimiin yihiin dadkiisuna diintooda ay mumakaniin u yihiin makan waxaa wey yani diintaada inaad xor u tahay wadan kastoo diintaada inaad xor ugu tahay dadkiisuna ay muslimiin u badan yihiinna waa daarul islaama laga cabiraa soo ma garani daaraha marka hadda adduunyada ka jiro kuwa badan oo loo haysto inay tahay daarul islaam war daarul ma aha xaaladalada waxaan garanaynaa qofka shabaabka ah salaad subax isagoo tukana hadii la arka la xiraayo qofkaas mama kamida ah, billahi caleyh tunisia kamid a ah, xujaaj qofka wata wax xuquuq dalka kuleeyaha male waxbarashaan la siinayn jaamacadaan la siinayni shaqaan la siinayni nin dhalinyaraa masaajid kuma tukan kara jamaaca shanta salaadood masaajid ku tukana hadii la arko xabsiyo gala waa jariimo dadkaasoo kale mumakaniin maaha daaruislaamna maaha lidalika sheekh albani raximahullah dad tuniisiyiin ah iyo liibiyiin iyo waxau u fadwooday inay dhulkaas ka tagaan mar hadda diintooda ku dhaqmi karinba soma garani marka daartu ma aha carib in looga hadlo iyo ma ahan keliya taas in la fahmo midda labaad gobolkaas yurub dadka diintooda xor may u yihin mumakaniin mase ma aha inta aniga aan ka ogahay wax badanna waa ka ogahay waxaa weeyaan eh, eh, dadka mumakaniin ma aha halkaas joogo diintoodana xor uma aha sababta waxaa weyaan ilmahoodana ma tarbiyaysan karaan diintii kuma tarbiyay karaan haddaw maanta walciyaadu bilahi cunuga uu dhalo luud haddaw noqdo liwaad hadduu sameeyo waxama dhihi karo taas marka maxoraa diintaadi u tahay xornima marka ma jiro aadaankii lama ogolo inuu ka baxo si muclan oo banaanka aadaan ah. lagama maqlaayo maxkamadda qofka uu tegaayo haddaw dan dacwo wax lamid inuu furto ou rabo waa maxkamad gaalo soma kasi intaas iskusoo wada dudu iyo in kaleo ka badanba waxaa weeyaan meelahaas dadka joogo ee muslimiinta ah inay joogaan uma banaana waxaana waajib ku ah inay ka hijroodaan dalalka islaamka ay diinkooda calal aqali ay dalalka islaamka laftirkooda hadda waxaa weeyaan meelo badan aan diintii looga dhaqmaynin laakiin waa ka waa ka roon tahay mar walbaa meelahaas way ka roon tahay isagii iyo ehelkiis iyo ilmihiisa waa ku tarbiyeysan karaa soo ma garanin waxa dadka marka maanta yurub ku haayana wax kale maahan waxa weeyaan weyaan adduunya laba dhibba marka inaga waan haystaa xaqiiqatan dadka xaggaas joogana dalki haddii la yimaado xaggee biil laga helayo kuleeya kaanama ilahi inus waxba siinay waman yuhaajir fii sabiili llahi yajid fi lardi muraaqaman kasiira wasaca dhulku ilaahay usan duleynay dhulkana wuxuu ka helaa waasacnimo ilahay dhulka kuma cariirinayo ayb waman yakruj min beyti muhaajiran ilaa warasuulihi uma yudrikhu lmowtu faqad waqaca ajruhu cala allah soo ma garan marka ilahay ballantiis in la aamino dadka dalka joogana mushkilada haysato laba qolo waalidiinta ilmahooda inay yurub kasoo tagaan mama ogolaa sababta waxay leeyiin biilkeena go-ahay iyaguna adduunya halkaan ku maskaxdooda uga jirta kuwa halkaan joogana waxyar yar ma ahana agsarkooda waa rabaan inay meesha aadaan sababto ah maala laga soo shaqaynaa dhibaata inta ka jirta lagu leeya cudurada meelay nooga imaan iskusoo duudub kan dhulka gaalada jooga iyo kan dhulka islaamka jooga musiibadana haysta waa addunya jacayl iskusoo duuduub nacam nin walbaa meesha addunya u tegay akarka dadka nacam soo ma garanin kan inta joogaana ilmihiisa wuxuu xagga ugu rabaa waa adduunyada darteed nacam marka iskusoo duuduub diintii waxaad moodaa xoogaa in la yar gacan bidixeeyey nacam ayb marka qofkii hadda aan lagu ibtilaynin isaga ee dhulalkaas aan lagu ibtilaynin waxba ha isku wasakaynin ha isku wasakaynin meeshaad ilahi wax kuu siina kan jirana inta ilahay uga toobad keena ha kasoo laabto naam ayb labadaas qole waa un dadka wax ka dhaceeyaa malaha naam hade ninkii ilaahay maskaxdiisaba aanu gelinin oo aan rabinna ninkaas isa waa fiican yaha naam ayb marka taa waxaa weyn arrintan arrin aada u weyn waay marka naam maadaama nebigu baraa-a uu ka samaynayo ee uu ka beri noqonayo qofka ku nool cabdullahi bn camr bn caasna waxaa laga wariyay ninkii guri ka gato ee ku dhinto xushira macahum yawma alqiyaamati maalinta qiyaamaha gaalada dhexdooda gaaladaa lagu soo xashirina oo lala soo saaraya cabdullahi bn camr bn caas iktibahu ku sheegaa sheikhu lislaam ibnu taymiya raximahullah marka ad ma sahlana dad badanaad ad guryo ka gatay kuwo badanaa inay ku dhintaanba iska raba xataa oo waxay kuleeyihin annagu waxa weeyaan eh, eh, dalkaas uma soconno ilaa wadanka ou yani boqol kiiba boqol amaan uu ka noqdo marka amni yani shirki dulmi ka weyn ma jiro meel marka shirki lagu hayo qofka inuu ku dhex nagaado ee uu guri ka samaysto weligiis iska deganaado ilmihiis u dirsado iskooladoodu aaday u dhib badan tahay maan ayb mashaakil badan baana meeshaas dadka ku haysto ilmaha ay u haba ugu badnaadaan ilmihiibaa waxaa loo diraa gaal cadow ku ah markaasuu saddex saac ilaa iyo sagaal saac iyo bar ilmuhu waxaa weeyaan gaalkaas cadowga oo la joogaa gurigiiu imaana telefishinki gaaladii suuqiiu tagaa gaaladii iyo ugu horeyso cunugaas tig kastoo diin loo bara waxba ma fahmayo waa aafil aan ah, waxba fahmayn bii adiiyaa xun gurigiyaa xun iskuulkiyaa xun ayna marka salaax aguu ka imaanaya marka marka intaas oo dhibba way jiraan marka de qofkii dhintana de in ayaga lagu dhex duugaaba halis oo u yahay marka waxyaabahaas oo dhan dhibaatadaasay marka ay keenayaan ilmo yaryar oo fara badanna waa aragnay dhulkaas oo aad ugu hallaabay oo aad yani e, gaalnimo iyo balaayo laga dhaadhiciyey yani waxyaaba aan la sheegi karin ligaayati ay gaartay ilmaha qaarkood in la leeyahay iskuulka nin walba ilaa ilmo waxaa laysugu keenaa boqol nooca ma og tahay oo waalidkood boqol diinood kala haysto nin walba ilaahaaga sawira laleeyahay masawir cuugii marka soomaaliga miskiinka muxuu samayna marka waalidkii u imaana markaasuu leeyahay hooyo ilaahaygi masawiraan liiyo maxaan sameeyaa naam waalidkii hadda waxaa weeyaan diin ma yaqaano qaarkood ilaahay ma arkin dhaha laleeyahy cunugii shubha lagu bilaaba ilaah aada arkin see u caabudaya laleeyahy naam boqol falsaf waxaas marka meeshaas marka ilmo kuhaysi sadkooda waxaa weeyaan ilmaha in diin la siista ma aha naam sheekh ibnu cuthaymiin raximahullah ee waxaa laga sheegay inuu yidhi ninkii ilmihiisa dhulgaaayo ninkii ilmihiisa iskool gaalo u dirsado fakanamaa dabaxa waladahu bisikiinin eh, wuxuu yihi fakanamaa eh, eh, fakaanamaa dahaba biwaladihi ila lmajzarati waa nin ilmihiisa kawaanka geeyey waa nin ilmihiisa kawaan geeyo gawracay waay saasuu sheekha yiri raximahullah ayb sheekhu weliba isaga waxaa weeyaan waxa uu ka maqlay iyo fahamkiisa diinta ayuu saas u yidhi nacam laakiin qofkii joogay ama arkay intaas ka badan uu dhihi lahay oo ogaa lahay nacam ayb maxaa kaarisada ninka ujeedo iyo ninka ay maqal ku tahay isku mid maaha nacam ayb marka culamada cilmigooda feeri marka ayb waxaa kaloo iyadana marka dadka dadka marka dhibaatada kaleoo iyadana jirta waxaa kamid a ah, qofkii diintaas laga salbinayo laga siibayo uma jeedo adduunyada u daran kuwa waxaan aragnay ardulxarameyn ay deganaayeen dhulkaas gaaladay tageen war maxaa dhulkaas ku nacday iga dhaafow kuleeya carab anay mar raba haat iqaamo tagaan ku nacay bule haat iqaamo tagaan carab ku nacay ayib nin sheekhaa marka wuxuu yihi carabtu haat iqaamo tagay ku dhahaysaaye laakiin kuwaan waxay kuleeyihin haat diinak u ciyaalak nacam diintaada keen ilmahaagana keenay kuleeyihin nacam marka haat iqaamata iyo haat diinak midka kuu fiican adiga dooro waana dhabta xaqiiqada dhabta jirtana waa sidaas isnaaduhu saxiixan warajaxa albuhaariy irsaalahu can ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaan aaminsanaya dadka haddii dalkan dalkooda ay iska imaansa lahaayeen kuwa xagga jiran ay dalkooda imaan lahaayeen mushkiladan laftirkeeda maba jirtaa mushkilada dalka dadka yani dhibaatada ka jirta waa yaraa lahayd sababta waa laysku tasha laakiin hadda nin walba waxaa weya lacagaa banaanka looga soo diraa kan banaanka joogana waa baabuur cadow iska wataa wixii isdilaa danka meligii miskiin ubaa isaga dhamaana an ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alay ali wasalam laa hijrata hijra ma ahaanin bacda alfatxi furashadii maka ka gadaale sababtoo maka daar islaamay noqotay meel laga hijroonahay marka ayb walaakin lagu noqoya jihaadun jihaad baa jira iyo waxaa looga tegi karaa oo looga bixi karaa jihaad iyo niyo ayaad uga bixi kartaa laakiin makan waxaan uga tegayaa eh, hijro darteed maya ma jirta naam ala marka daar islaama ilahay ka dhigay nacam insha allahu tacaala weligeedna saasay ahaanaysaa ayb waan abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam marka hijrada muxuu uga soo hormariyay jihaadka culamada dhanna saas hijraday soo hormariyaan sababtuna ah haddaan gaalada laga soocmin maba la jihaadi karay muslimka muslimku inuu gaalada ka soco ayaga markay isu sooca soocmaan gaaladay la diriraa macnaheedu maaha yani kii asagu soo tegi waayo oo gaalada la joogo in allaale intii gaalada nin muslim oo la joogo lalaba diriri kara maaha macnaheedu bal hadday gaalada dad muslimiina gaashaan ka dhigtaan oy isku dhigaan si kalena aan lagu jedi karin gaaladaas ilaa in dadkaas muslimiinta la laayo ma ahane waa la laayinaa dadkaas maa ayb saasaa sheekhu islaam ay cadeynan sababta waxaa weeyaan maslaxada kalea ka weyn ilahina wuxuu yidhi ina aladiina tawafaahum almalaaikatu zalimi anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kunaa mustadcafiina fi lard qaluu alam takun ardullahi waasicatan fatuhajiru fiiha dad waxay ahaayeen maka isaga nool oo gaalada dhex jooga aan soo hijiroonin markii dagaalkii eh, beder ama uxud ayaa lasoo qabtay markaasay gaaladii ayaa waxay ka dhigatay gaashaan oo ku dirireen muslimiintii marka gacantoodaa gaartay markaasaa leeya nimankaas ayagaas ayagaa eeb dusha looga tuuray mar haddaanay sooba hijrooninba ma garana qofku marka in muslimiintu ay soocmaan hijrada iyo jihaadkana hijradaa horeysay kadibaa jihaadka la faray nabiga caleyhi salaatu wasalaam an abi musa ashcariy radi allahu canhu qala qaala rasul lah sal slam man qaatala qofkii dira litakuna kalimat llahi hiy culyaa kelimada alle si ay u ahaato tan tan sarayso fahuwa fii sabiili lah ninkisaa u diri fii sabiililah ku dirira ma garan ninkii geesinimo iyo qabyaalad iyo magac adyeelatan u dirirana wixiis ka kaca litakuna kalimatllahi culyaa kelimada jihaadka dhanba intaasay ku dhisantahay dhulka ka waran marka dhulka isaga dalka in la difaaco masoo gele litakuna kalimatullahi alculya waa soo gelaysaa sababto dhulka haddaanan dhul dhul haddaanu jirinba dal haddii uusan jirin meel ilaahay lagu caabudaa maba jiri kartaa adiga laftirkaada si aad ilaahay u caabudo dalaa u baahan taha marka waa ka difaacaysa muxaarada dalka waa laga difaacaa si loo helo meel ilaahay lagu caabudo oo diinta ilahay lagu akrisa makula taha inaan diin saan saan u akriso karno ama masaajid saas saan loogu tukanayo abadan ilaahayna allaaba saas sheego walowlaa dafcullahi annaasa bacdahum bibacdin lahudimat sawaamicu wa wasalawaatu wamasaajid yudkaru fiiha smullahi kaiira oo dadka gabal gabal in lagu reexo way fiican tahay mutafaqun alayhi an cabdillahi bni sacdi an cabdillaahi bni sacdiy radia allahu canhu qaal qaala rasul lah sal slam laa tanqadicu lhijratu hijrada ma go-eyso maa quutila alcaduwu inta cadowga lala diriraayo rawahu nasaa-i wasaxa bn xibaan bilahi tawfiq sal raxim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsal llahu waslama ala nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi ajmaciin ama bacdu meesha ah baabu xaddi xaddi zani xadiidka abi hurayra idaa zanat amatu axadikum fatabayana zinaha falayajlidha alxadda walaa yuharib calayha xadiidkaas yaan casharkii hore waxaan ku sheegnay addoonka haddii u eh, riwaayo waxaan sheegnay eh, bukhaari oo werinayo su-ila nabiy sal ly slam can ilamati ida zanad walam tuxsan adoonta hadday zinaysato oo aanay eh, oo aanay muxsanad aysan noqonin oo aysan aysan guur ku dhex jirin in markaas lajeeda lagu dhufanayo la jeed lahayo laakiin haddii ay guur ku jirto ay nikaax soo martay ama ay nikaax ku dhex jirto in markaas aan la jeedlayna sheegnay oo markaas eh, la rajminayo sidaasna ma ahayn eh, waxaa weeyaan eh, rajmigu asagu nis tansiif ma galo nus iyo nus ma laga dhigi karo maadaama aan laga dhigi karin addoonta siyada nooc walbay ahaataba hadday zinaysato in la xadayo in la jeedlayo wax marka rajmi ah iyado addoonta ma laha nacam ayib mas'alo muttafaq ahna weeyaan marka meeshaas khaladaa ah marka ku jiray ha la ogaado nacam ana lagu baraarugsanaayo ayb tan kale waxaa weeyaan ibnu cabaas iyo jumhuurta khilaafkaas ayaa xoogaa naga yar dhex galay ibnu cabaas iyo jumhuurta waxay isku khilaafsan yihiin in ay leeyihiin jumhuurtu hadday ama nikaax ku jirto ama haddaysan ku jirin labada marba iyada xad waa leedahay waa la jeedlaa doonta hadday zinaysato ibnu cabaas iyo ragow mid yahan waxay leeyihiin hadday yani eh, xaalad unbaa la jeedlaa marka waa marka ay ay ay guur ku jirto ayaa la jeedlaya ama haddaysan guur ku jirin waxba jeedal ma lahan leeyahay laakiin saasna iyada jumhuurta ma qabaan sida raajixana waxa ay tahay addoontu labada kolba iyadoo aan guur soo marin iyadoo guur soo martan hadday zinaysato waa la karbaasha iyada kontan jeedal ayaa lagu dhufana maxaa yaele waa nisfu eh, eh, xaddi lxuri naagta xurada xadkeeda niskiis ayaa lagu dhufana amaa haday nikaax nikaax hataa haday ku jirto saas hadaanay haday eh, eh, rajmi iyada mark marnaba malaha marnaba malaha marka meeshaas in lagu baraarugsanaado oo khaladkaas uu ka dhacay sidaas marka ogaado baaraka allahu fiikum waxaan soo haynay kitaabkii buluugulmaraam min adilat alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniy raximah llahu tacala waxaan ku jirnay kitaabu ljihaad wacan naaficin qaal waxa uu yidhi naafic mawla bni cumar waaye qaala agaara rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalama nebiga ayaa weeraray calaa bani lmustaliq reer bani lmustaliq ayuu weeraray qole carabta kamid ay ahaayeen wahum walxaal hum iyaga oo gaaruuna kadsoon ayaga oo kadsoon oo aan iska jirin oo aan waxba ogey aan iska jirin ayuu weerar ku qaaday waa gaaday faqatala wuu dilay muqaatalatahum kuwooda diriraayo muqaatilatahum kuwada diriro oo nimanka ah wuu laayay wasabaa daraariyahum daraaridoodana ilmahoodana ilmaha iyo naagahana wuu qafaalay xadathanii bidalika cabdullahi bin cumar ayaa ii sheegay radia allahu canhuma muttafaqun calayhi nacam marka xadiidka sanadkiiba uu kuu kala reebay qaybna gadaaluu mariyey qaybna waa soo hormariyey nacam siiqada noocan oo kale qaabkan sanadka sidaan ah oo marka hore aan ibnu cumar lagu sheegin awalka xadiidka gadaal marka lagu sheegay waxa u noqonaya sida isagoo awalka lagu sheego kale naafic can ibni cumar isagoo yiriyo kale unbay lamid tahay nacam inkastoo culamada qaarkood sida ibnu khuseyme oo kale isdilaaxiisa isaga waxaa weeyaan hadduu matniga xadiidka hormariyo sanadkana uu gadaal u dhigo dacfi baa xadiidkaas agtiisa uga sugan saasay culamada musalaxa ay dhahaan nacam laakiin haddii qof istilaax goonihi aan hadda ka lahayn iyo yani eh, istilaax gaara aan qabin isagu haddii uu matniga soo hormariyo sanadkana gadaal u dhigo ama qayb sanadka kamida ah uu soo hormariyo qaybta kalena uu dib dhigo xadiidka ka dambaysiiyo wax baasa mara arintan arrinta kirmaani uu yiri xadiid sidaan oo kale ayaa kitaabulxaj ku jiro oo inta awalka xadiidka lasoo sheegay oo sanadka qaar laga tegay aakhirkiisa haddana marku dhammaaday xadiidka la yiri xadaanii bihi fulanu can nabiy sal lahu alayh ali wasalam markaasu wuxuu yihi xadiidkan waa mursal sababtoo ah waxaan gadaal laga sheegay qaybtii hore calaaqa lama lahan waa diiday marka isaga wuxuu yihi xadiidkaas irsaal kama baxayo markaas waa marka uu yihi ibnu xajar man takalama fii gayri fanihi ataa bi hadihi lcajaaib naam ayb kirmaani luawi luawi waa looga rabnaa xooga xadiid naam marka eh, taas haddii ama gadaal qeyb laga sheego horena qayb laga sheego ama isagoo dhan sanadka gadaal laga sheego oo matniga lasoo hormariyo ama sida jaadadu ay tahay in sanadka sanadkao dhan la wada sheego kadibna matniga lagu xijiyo intaba waa isku wada mid laakiin haddii istilaax la ogaado imaam min alaima inuu isagu istilaax samaystay sida ibnu khuseyma markaas istilaaxiisaa lagu soconaa masaladaas markaasaa ogaada xadiidkan bukhaari muslim baa soo saareen dhowr xugun ayaa laga qaadanaa xugunka koowaad waxa uu yahay in la weerari karo dad ayago si gaadma ah in loo weerari karo qasabna waa haddayse dacwadu ay hore u gaartay waa hadday dacwadu hore u gaartay haddaysan dacwadu hore u gaarin in layska weeraro oo hadhow markaas lagu dhex dhaco ayaga iyo iyo iyo eyrka iyo daraaridoodaa taa iyada markaas waa laga waa laga fiican yahay masaladaasna xadiid gadaal dambe ayay noogu ayay ku imaan doontaa insha allahu tacaala mas'alo calaaqa la leh marka waxaa weeyaan imaamu lbukhaarina wuxuu baabaystay kitaabu ljihaad baabu dacwati lyahuudi waalnasaara ilaa uu yiri wadacwatu qabla alqitaal dacwada ayaa dagaalka ka horeysa oo marka hore dadka dacwadaa la siina tawxiidkii baa loo bandhigaa hadday qaadan waayeen waa lala diriraa markaas laakiin qasab ma tahay marka halkaan reer bani lmusdaliq in la weeraray iyagoo aan iska jirin unbaa naloo sheegay inay dacwada gaartay baa dhici karta marka oo hore loogu sheegay ayagoo marka dacwadii ka dheregsan oo xujadii ku oogan tahay hadda markaas waa la gaada hadii la rabo waa la gaadaya hadii la rabo iyagoo marka soo jeeda ayaa la weerara hadba sida ay tahay nacam ayb marka dacwada in qabla alqitaal ay tahayna xadiidka waxaa ishaarayo nacam amaa xadiidkan oo reer bani banilmustalaq inuu weeraray ah waxaa laga bixinayaa isaga oo laleeya lagu xambaarayaa qolada shardinaysa daw dacwada iyo dagaalka inay dacwada horeyso yaa qasab ah oo shardi a ah qolada dhehayso waxay leeyihiin nimankan dacwada horay u gaartay saasay iyaga ku xambaarayaan nacam mas'aladan waa mas'alo khilaafi ah weeyaan cumar ibnu cabdilcasiis iyo daa'ifo uu kamid yahay culamada kamida ah, in marka hore islaamka loogu yeero ayay shardinayaan inta aan lala diriirin ka hor culummada badankoodna waxay ku tageen arrintaas inay ahayd qabla an yantashira alislaam intuusan islaamku faafin oon akhbaartiisa laga warqabin ayaa waxay ahayd dad aan loo digin inaan la weerarin amaa laakiin hadda oo masalan islaamka uu faafay oo meel walba laga ogaaday oy sahlan tahay gaaladu inay islaamka ogaadaan markaan ayagu waa la gaadaa ama ha gaarta ama yaysa gaarin saasay culamada qaarkood aktaru ahli lcilmi sidaasay ku tageen buu leeya ibnu xajar raximah llahu tacaala wadahaba alakharu ilaa ana dalika kana fii badi lmri qabla intishaari dacwati lislaam haddii marka la helo qof ay dacwadu gaartay markaas islaamkii maadaama meel walba uu gaaray haddii la ogaado dad inay dacwadu gaartay qasab maaha in haddana mar labaad loogu celiye iyagu marka waa la weerari karaa nacam saasaana marka aimada badankood ay ku tageen imaamu maalik isaga wuxuu yidhi wadamada muslimiinta deriska la ah shardi ma aha in dacwo loo sheego inta aan lala diririn ka hor shardi ma aha sababtana waxay tahay de dal islaama dalkii la deris ah islaamku xunbuu ka fahamsan yahay waxna un waa ka ogyahay nacam ama hadday daarta baciid ay noqoto oo dal islaam iyo dad muslimiina meel ka fog hadday tahay markaas in dacwada horta loo sheego ayaa qasab ah imaam maalik isaga tafsiilkaas ayuu geliyey ayb marka weliba wuxuu yidhi fadacwatu aqdacu lishaki dacwada iyada ayaa goyn og wax shaki ah oo dhan oo shaki iyo yani marmarsiyo oo dhan dacwada ayaa goyn og isku soo duuduub hadday gaaladu dacwada gaartay gaaladaas waa la weerari karaa ayagoo waxba loo sheegin haddii la og yahay inaysan waxba gaarinna marka hore horta ama qoraal baa loo sameynaa qoraal baa loo diraa sida nabiga caleyhi salaatu wasalaamba uu ku sameeyey heraqla uu ku sameeyey oo uu yidhi aslim taslam yutika allaahu ajraka maratayn nacam fain haddaad diidid waxa uu yidhi ogow fainamaa calayka eh, eh, fainamaa calayka ismu lariisiyiin dadka beera qodatada oo adig aada maamusho dembigooda oo dhan korkaaga u noqona haddaad diidid marka dacwadiiba ayuu bandhigay nabiga caleyhi salaatu wasalaam haddii marka laisleeya dacwo waa gaartayna markaas in marka la weerari karo zamankaan hadda aan joogno hadda waxaa weya caalam waxaan ku dhex jirnaa isgaarsiintiisu sahlan tahay oo yani macluumaadka islaamka ay internetyada ku jiraan macluumaadka islaamka qoraal ahaan loo qoray loo sameeyey qur-aankii lagu tarjamay luga kasto taqriiban lagu tarjamay lugaadka caanka ah oo dhan dacwadii qoraalada yaryarka ee kutubta iyo sida loo tarjamay ay aada u badatay marka dhegeysiga ninkii rabo oo idaacadihii dhegeyso karo waxaa weya siyaabo badan ba hadda islaamka uu ku faafay ama dhegeysi ama qoraal ama internet hadda gaal aan mucrid ahayn oo kufrigiisu hadda kufri icraaq ninkii uu yahay un maahane oo wax iiga dana male ani waa fiican yahan ma dhahaayo xun yahan ma dhahaayo gaal isagoo aan damba ka lahayn diinta maahane qof kaleo hadda marka nin kastaa diintu inuu taqsiirkiisa iyo gabodfalkiisa waxa uu diinta la fahmi waayo waxaa kaloo xadiidka laga qaadana in carabta la addoomaysa karo hadday gaalo yihiin qola caraba ee lala jihaado naagaha ilmaha in lasoo qafaalo oo la adoonsan karo maxaa ree beni mustalaq carabay ahaayeen nebiguna wau adoonsanay caleyhi salaatu wasalaam qowl marka waxaa jira culamada qaar ay leeyiin carabta lama adoonsanayo iyaga laakiin qowlkaas waa laga raajixsanyay mutafaqun caleyh wacan sulaymaana bni buraydata can abiihi qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu ahaa idaa amara amiiran amiir hado amiir ka yeelo idaa amara haduu amiir sameeyo amiiran amiir ou sameeyo calaa jeishin jeish ou amiir ugaga dhigo ow saahu waa u dardaarmaya nabiga bitaqwalahi alla ka cabsi iyo wabiman inuu alla uga baqo macahu isaga wabiman ayuu ukala dardaarmaya axad macahu isaga la jiro oo minalmuslimiina muslimiinta ah khayran buu kala dardaarmaya khayr inuu alla ka cabsado dadka muslimiinta ee la jirana khayr ayuu kagala dardaarmayo ayb maxaa amiirku waa ninka siyaasada jeiska markaas hogaaminayo oo hadday noqo lahayd heshiis hadday noqon lahayd ciidan isdhiibay hadday noqon lahayd yani eh, hadday noqon lahayd eh, eh, dagaal yani lala dagaalo hadday noqon lahayd yani haniimadii iyo lamidkaa qaybinteeda waxyaabo fara badan oo goobta dagaalka ku soo baxayo ayaa waxay u baahan tahay amiiray u baahan tahay marka saa darteed amiirkan haduu nebiga marka amiirkiina waa in alla ka cabsi oo wato amiir isagoo ka baqaayo xukun keliya amiir fiican ma ahan amiir ilaahay ka cabsanaayo oo ummadda muslimiintana khayr u dardaarmaayo iyaa la raba marka nebiga taas u dardaarmi jiray uma qaala wuxuu dhihi jiray nebiga uqzuu duula bismi illaahi ilaahay magaciisa idinkoo kaalmaysanayo magaca alle idinkoo kaalmaysanayo duula marka qofka muslimka ilaahay dartiisba u duulaa ilaahay buu kaalmaysanaa diinta ilaahay buu rabaa inuu kor yeelo daa'iman abadan ilahay unbau calaaqa laleeyahay allah subxaanahu watacaala ayuu calaaqa laleeyahay hayrulmuslimna qofka aan muslimka ahayn gaalkana hadda waxaa weeyaan hawadiisa iyo kibirkiisa unbau kaalmaysanaa iyo xoogiisa bes rabbi isaga ma kaalmayso lidalika markii uu yihi abu sufyaan anagu lana alcuzaa walaa cuzaa lakum uclu hubal sanamki hubal la dhahay wuxuu kor noqo lana alcuzaa lana alcuzaa walaa cuza lakum annaga cuzaan leenahay idinkana cuzo maligiye markaasuu nabigeed u jawaaba markaasu anaga allaan leenahay idinkana mawla mawla lihidin idin gargaaro allah subxaana watacaala idin gargaari maayo marka dalika bian allaha mawla aladiina aamanuu ana alkaafiriina laa mawla lahum kaafiriinta marka mawla male ilaahayna muminiinta mawla u yahay uqduu bismi illah ilaahay magaciisa ku duula idinkoo kaalmaysanayo fii sabiili illahi ilaahay jidkiisana ku duula wadada alla subxaana watacaala wadada alla waxaa litakuuna kalimatullahi hiy alculyaa qaatiluu la dirina man kafara billaahi qofka ilaahay ku kufriyey la dagaalama nacam dagaalka marka ninka ilaahay ku kufriyo lala diriraayo laba nooc waayo noocna waxaa wey hadduu kusoo weerara adiga oo ama dalkii muslimiinta uu soo weeraro markaas qof walba waajib ku noqona nacam haddii kale oo dalalkii muslimiinta xuduudoodii ay u ilaalsan tahayna ayagaa laga rabaa inay duulaan oo caalamka islaamka khariidadiisa ay waasiciyaan oo ay gaaladii dhulkooda u duulaana laga rabaa yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum hilda waclamuu ana allaha maca lmuttaqiin marka aada adeegnaha idinka heleen duulana marka nebiga markii eh, jaziirat alcarab ou qabsaday duul aayadahaasa soo degeen gaalada marka isaga soo xigta ku duul ayaa la yiri tabugu aaday nebiga calayhi salaatu wasalaam ruum iyo nimankii markaas dad ugu soo xigay ee ugu dhawaa ee gaalada ah ayuu duulaan u aaday marka duulaanka ilaahay jidkiisa ugu duulaayo wuxuu kamid yahay qayb diinta kamida mar yacni laga tegi karo ma jirto nacam allahuma haddii muslimiinta dacfi xoog badan oo aanay la jihaadi karin oo soo food saaro inta ay markaas ka tabaraysanayaan weliba waxaa laga rabaa markaas laftirkeeda jihaadka waa ku jiraane waa inay ugu jiraan qaab ah inay tabaabushaystaan inay tabaabushaystaan oy u diyaar garoobaan cadowga iska dhicintiisa ama in la yiraahdo yacni eh, nidaamka caalamka ma dhigaayo in dawlad ay dawlad kale ku duusho hadda waxaa weya nidaamka caalamka annaga waxaa nooga muhiimsan oo aan rumaysannahay kitaabka ilaahi subxaana watacaala iyo sunnada nebiga imaamkana waxaa laga rabaa ugu yaraan sanadkii inuu mar uu duulo oo gaalada ku duulo haddaan laba mar uusan duuleyninba sanadka waa weerarka weerarka sanad marka dadkii muslimiinta marka jiif dheeray qaateen muddo fara badanay iska jiifteen baabkaba waa ka baxsadeen inay gaalada cadow ku yihiin inay gaaladii la diriraan baabkiiba waa ka baxsadeen ayagiibaa marka hadda kusoo duulaya muslimiinta oo dawlad dawlad u qabsanayo asalaama ayb qatiluu la dirira man kafara bilahi qofka ilahay kufriya la dirira ugdu duula walaa tauluu habililiqaysanina bililiqaha samayninina aluulka waxaa weyaan waa bililiqada ah. dad wixiis oo inta dagaalkii marka la qaado ee xoolaha laga soo furto gaaladii ee maalkooda iyadoon la qaybinin in layska qaatoo la qarsado hayeelinina sidaas maxaa yeele qaniimada waa hanti guud waay hantida guudna iyadoon la qaybinin qaybkaaga lagaa siinin haddaad qaadato dembi weyn baad ku dhacaysaa wamaa kaana linabiyin an yaqul waman yaklul yati bima alla ywma alqiyaama walaa taqduruu marka way dhici kartaa mararka qaar qofkii oo jihaad ilaahay ku jiro oo dadaalayo oo xilligii nebigayba dhacdayba dad dagaalkii ku jiro haddana inay haniimadii wax ka xadeen oo ay si wax uga gooni meel wax gooni ah go ama busto oo nin qaatay nebigu waa ka sheekeeyey inuu naarta ku galow sheegay weliba nebiga caleyhi salaatu wasalaam E, dabcan ninkaasna nin muslimo ilaahay jidkiisa ku diriraayu ahaa marka ninka ilaahay jidkiisa ku diriraayo macsuum ma aha maa marka haddii laga helo dad noocaas oo kale ah iyadoo ilaahay jidkiisa lagu diriraayo hadii dad noocaas ah laga helo yani macnaheedu maahan in ilaahay jidkiisa lagu diriraabo inay khalad tahay ma noqonaysa dadku waxaa weya haday maal arkaan nin walbaa isku isku diin ma aha maa dadka dagaalka ku wada jiraan waa kala diin fiican yihin midna waa isceli karaa waasi xoog badanoo wataa nina hadda waxaa weeyaan waa dunyadii baa farabaxsanaysa fara ilahayna waati uu yihi minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu laakhira cabdullahi bin mascuud wuxuu yihi weligay isma dhehin buu yihi asxaabta rasuulka ayaa adduunye rabto isma dhihin ilaa aayadaas ay kasoo degtay waa nimankii nebiga uu yihi halkaana kasoo dhaqaaqina jooga meeshiina xataa haddaad aragtaan annagoo haadda ayna kala dafayso oo nalaga adkaaday xataa ha soo bixinina markay arkeen gaaladii in laga raayay oo maalkii haniimadii la aruurinaayo ayay iyaguna waxay is yirahdeen war waxaan wax ka qaat aatii marka jab iyo rafaad iyo uu ka dhacay taasina marka muslimiinta dhib dhinac ha uga ahaato laakiin dhinac darsiga ay u ahayd marka dadka laftirkooda muslimiinta waxaa laga rabaa inay ogaadaan khaladaadka safka muslimiinta ka dhacaayo waa darsi unbau noqonayaa ma ahani wax diinta ilaahay looga taga ma noqonayo marnaba marka in la ogaado waa baruuri qisadii kale isagana nebigii eh, eh, ambiyadii reer bani israiil kamid ahay marku duulay markuu duulay waa tii eh, ayagu haniimada xalaal uma ahayn markii haniimada lasoo ay soo aruurin jireen dab ayaa samad uga imaan jiray dabkaa cuni jiray taasna waxay daliil u ahayd in jihaadkoodii la aqbalay oo si sax ah u dhacay markaas baa waxaa dhacday mar mararka kamida ah, maalkii baa meel la dhigay haniimadii marka dabkii waa u imaan waayay markaasuu nebigu wuxuu yidhi qof wax bililiqaysaa idinku jiro markii shib la yiriba wuxuu yihi qolo walbaa odageeda ninka oday u ah i yimaado markaasuu la baayacsamay mid bay gacantiisa ku dhegtay markaasuu yii adinku idinku jiraa ninka wax bililiqaysa qoladiisa u tegay nin iyaga kamid ah waxuu keenay dibi madax dibi wax miisaankiisa la eg oo dahab ah ayuu keenay markaasaa meeshii lagu daray dabkii baa yimid waa cunay yani waxaa weya waxyaaba ka dhici jiray ambiyadii oo jihaadkoodii waxyaaba ka dhici jiray ka badan baa ka dhici karo waktigeenan anaga hadda nacam laakiin shaygii duulaankii xaqa ahaa baatil ku noqon maayo arrintaas nacam niman badan bay ka hoos baxsan taha marka nacam ayb saf ay waxaas ku jiraan waxaas laga samaynaya kan laga samaynayo waxaasna jihaadayo kuleeyi nacam war jihaadka waxaa laga feeriyaa kitaabka ilaahay iyo sunnada alle waxaan horta loo dagaalamaa xaq iyo fasax ma u bixiyeen hadday fasax u bixiyaan nin dhibaato iyo qalad uu sameeyo ku xumaan maayaan soo ma garanin xajka haddaad adigu aadid marar badanna arrinta waa ka hadlay haddaad adinku xaj aad jamaaca aada xajka ku aadaan nin uusan carafo istaagin ama nin ou safarkii dhexdiisii qalad ku sameeyo ma inta kale xajkooda baatil ou noqona noqon maayo jihaadkuna acmaasha unbau lamid yahay marka mafaahiim aada u khaldan baa saaxada dhex taala mataa dad oo wada noocaan rabnaa anagu dad aan dembi gelayno wada macsuumiin inay dagaalan maba la heli karaa sufuuftii ambiyadaa laga waayey oo ay ka dhici jireen waxyaaba dhifdhif ah saxaabta kuma badnayn laakiin qof qof waa dhici karta inay saas oo kale laga helan marka taas marka asxaabtu ceebna kuma ah iyagu naam qofka bani aadamkan hadduu dembi galo waxyaaba ba oo iyaga kamida waxyaaba badan ayaa ilaahay uga dhaafaa oo ay xaadireen goobo fara badan oo ay xaadireen asxaabtuna marka eh, maxaasintooda ayaa laga hadlaa marka guud ahaan un mas'alo un hadda waxaan uga hadlaynay eh, ahayd yani haddii safku khalad ka yimaado shaygii maqsadka ahaa ma waxuu noqonayaa ama shaygii yani eh, shareecada shaygii faradkii farabka ah ma waxuu isku bedela waxaan jiri isku bedeli maayo taasun baan uga dan lahay keliya walaa taqduruu ha dhakrinina qadri iyo dhagar ha samaynina dhagarta waa maxayna qofkii adoo tiri waa kula heshiiyey haddana inaad dhinac kale uga wareegato ma la ogola dhagarta daaya walaa taqduruu hadhakarinina walaa tumathiluu muslaha samayninina almutla waxaa la yihaha dadka in si xun loo dilo oo qofkii masalan la qabto sanka in laga gooyo dhegta laga gooyo hasamayninina sidaas hadday laakiin ayagu sidaas wax yeelaan ayaguna waa la yeela yani mutlada waxaa weeyaan hadday ayagu qof saas u dilaan say u dileen oo kale in loogu dilo wax dhibaata iya ah markaas yeelan mayso walaa taqtuluu ha dilinina waliidan walaa taqtuluu ha dilinina waliidan ilmo yaryar kula yar ha dilinina waidaa laqiita haddii aada la kulanto caduwaka cadowgaaga ayb min almushrikiina mushrikiinta kamid a fadcuhum ugu yeer ilaa halaati khisaalin cadowgii in marka dacwada horta la siiyo ila islaamku waxau rabaa dacwadaas unbaa meesha inay gaarto dadka hadday dacwadii dadkii soo gaarto khalaas cadaawad kale maba qababa islaamka cadaawada islaamka yani muslimnimada waxay ku dhisan tahay qofka inta uu diinta ka fog yahay uu la diriirsan yahay ayay ku dhisan tahay bas hadduu diintii qaato oo ka toobad keeno kufrigiisii walaalow muslimiinta la noqona walow kaana mujrimka adduunyada ugu weyn haduu doona ha ahaado taasna maxaasinta islaamkay kamid tahay cuqdad annaga dad nagala dhexaysaa ma jirto midab ma jiro oo dad lagu dilaayo qabiil dad lagu dilaayo ma aha islaamku kelimadaas haddii kelimada qofka uu qaato ama ha cadaado ha madoobaado qabiilkau doona ha ahaado muslim fadcuhum ilaa alaati khisaalin faayatuhuna koodii ajaabuuka ay kugu ajiibaan ilayha ay xaggeeda ajiibaan faayatuhuna midood ajaabuuka ay kugu ay ajiibaan ilayhaa adiga ay kugu ajiibaan ilayha saddexdaas tooda faqbal ka aqbal minhum iyaga ka aqbal wakuf canhum iska daa marka ka hara idcuuhum ugu yeer ila islaami fain ajaabuuka faqbal minhum hadday kaa yeelaan islaamkii ka aqbal uma idcuuhum ugu yeer markaa kadib ila taxawuli inay kasoo wareeg ila taxawuli kasoo wareeg min daarihim ay kasoo wareegtaan daartooda degmadooda ilaa daari muhaajiriina ay usoo hijroodaan muhaajiriinta degmadooda yani shayga labaad waxaa weyaan hadday islaamaan waxaa ku waxaad amartaa inay kasoo wareegaan degmada ay degan yihiin oy usoo wareegaan daari lmuhaajiriin dadku waa laba un marka hadday yihiin dad iska acraab oo reebaadiya marka inay soo hijroodaan baa la faraa hadday yihiin dad kale oo hadda markaa degmadoodi oo dhan la qabsaday hadday dhahaan anagu ma hijroonayno degmadeedna iska joogaynaana degmadoodaas haba noqoto daarulislaam laakiin yani hadday hijradii waagii nabiga caleyhi salaatu wasalaam inay soo hijroodaan oo madiine imaadaan hadday yeeli waayaan markaas waxa weeyaan sidaan ayaa ku dhacaysa fa in abow hadday diidaan inay meeshooda kasoo hijroodaan fa akhbirhum u sheeg anahum iyagu yakuunuuna inay ahaanayaan ka acraabi lmuslimiina muslimiinta reebaadiyahooda oo kale walaa yakunu lahum u ahaan maayo fi lhaniimati haniimada iyo walfayi fayga shay waxba ku yeelan maayaan ilaa an yujaahiduu inay jihaadaan maana maca lmuslimiina muslimiinta inay jihaadaan hadday meeshooda iska deganaadaan muslimiintana aanay la jihaadin waxaa weyan haniimo la siin maayo aayadda kale fii suurati alamhaalna macno noocaas kale ah waa sheegaysa waladiina aamanuu walam yuhaajiruu maa lakum min walaayatihim min shayin xataa yuhaajiruu wain istansaruukum fi diini facalaykum nasru ilaa calaa qawmin baynakum wabaynahum mihaaq hadday soo hijroon waayaan oy diidaan maa lakum min walaayatihim min shay wax wala ah oo saa usii weyn oo aad siinaysaan iyagu ma lahan hiil ma siinaysaan ilaa ay kasoo hijroodaan wain istansaruukum fi diini hadday idin yiraahdaan war noo kaalmeeyo dad isku diinaan nahay Eh, facalaykum nasru ilaa calaa qawmi baynakum baynahum miisaaq markaa u gargaara hadday gargaar idinka doonaan u gargaara ilaa qolo gaalo ah oo idinka heshiis idinkala dhexeeya ma ahan kuwaas hauga kaalmeynin soma garani gaal idinka aada heshiistihiin haddii uu jiro ee ayagu ay wax ka dhexeeyaan hau hilanina ayaga iska daayo sababtoo ah ayagaa diiday meeshii loogu hilan lahaa inay usoo hijroodaan soma ayb marka hijrada shay weyn waay oo aada muhiim a ah weliba makaano aada u weynna way joogtaa ah, waqtigii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam amaa hadda oo muslimiinta duwal loo kala qaybiyey ma dhici kartaa marka dawlad dowladaha muslimiinta kamid a ah, hadday maraykanka la dhigatay heshiis heshiis inayna isdagaalin ah dawladda ku dhegan oo muslimnimo uu maraykankuna u weerarayo shacaairta islaamka uu ku duduminayo oo uu masaajidii baabi'inayo oo naagihii muslimiinta muslimaadka ah cirdigooda intihaag uu ku samaynayo yani mal dhihi kartaa dawladdaas yaan qoladaas muslimiinta saa loo gelaya yaan loo kaalmaynin sababtoo anaga ah iyo iyo heshiisaa naga dhexeeya allahu aclam maya sababtoo ah adiga dadkaas iyo adiga hadda in adiga dhulkaaga ay usoo hijroodaan qasab ma aha koodaba waa dhul muslima mar hore la furtay wa kaaguna waa dhul muslim marka adiga in dhulkaaga ay usoo hijroodaan walaayada taa marka uguma diidi kartid wala waa leeyihiin waana in loo nusreeyo dadkaas wixii awood walaa inay unusreeyan waa in loo daayamidda kale hadda see adiga heshiiskaala dhexay karaa hadduu haddii ay dadkianu nebigii ay caynayaan oo ay samaynayaan xurumaadkii muslimiinta ay intihaakayaan see adiga xiriir kaala dhexay karaa mara maba kaala dhexayn kara xiriir soo ma garan oo adiga ay ku jaajuusayaan laftirkaaga oo adiga ay ku yeerinayaan qodobada ay rabaan saas yeelkan yeelkan yeelkan saas samey waxaas marka ayada ma loo daliishan karo fain abow faakbirhum usheeg anahum yakunuuna ka acraabi lmuslimiin walaa yakunu lahum fi lhaniimati haniimada ugu ahaan maayo walfay-i iyo waxba ila an yujaahiduu maca lmuslimiin fainhum abow hadday diidaan fasalhum ljizyata jizye weydii jiy ayb jizyadu marka waa heshiis eh, lala gelaayo gaalada inay markaas bixiyaan sanadkiiba intaas canshuur camal ayb hadda waxaa jizyada axkaamteeda waa noo imaan doontaa gaala laga qaadaa weliba yuhuud iyo nasaaro iyo waxaa laga qaadaa majuusta kufaarta kale khilaafaa ku jira ay in lala dagaalo bis ima alqatlu wa ima alislaam waa kuwa kale aayadana marka eh, min aladiina uutu lkitaabay leedahay xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun qof muslima jizye lagama qaadi karo qof muslima jizye lagama qaad dadka hadda marka qaababkan hadda isbaarooyinka aada ujeedaan waa qof muslima jizye laga qaada gurigaa intaas canshuur keen maalin walba eh, maalinka intaas dhiib wax hadda loo sameynaan aanay jirin eh, kan yani baabuurka inta soo maraba intaas keen canshuur muslimiinta la canshuurayo gaaladiina markaas ayagu Eh, wax walbaa marka inta la daba ordo lacagta laga doonanayo oo dadkii muslimiinta xurmada ma leh gaaladiina marka waxaa loo raadsanaya sharaf iyo cizi ayb waxaas marka islaamnimo ma aha fainhum ajaabuuka haday kuwa aday ajiibaan ojzey ay kay kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal fainhum ama haday jizyada diidaan fastacin billah ilaahay kaalmayso waqaatilhum lana dagaala ilahay inta kaalmaysatid weerar ku qaat waidaa xaasarta ahla xusnin masalo kale adan u sheegaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam waidaa xaasarta haddii aad hareerayso ahla xusnin dhufays qole eh, eh, dadkiisa dad dhufays ku jira ama qalcad dad ku jira haddaad gaar ka qabato ood hareerayso fa araaduuka ay kaa doonaan an tajcala lahum inaad u yeeshid dimat allahi ilaahay magantiisa wadimata nabiyihi iyo nabigiisa ballan ballan alle iyo ballan rasuul ah inaad u yeesha ay kaa dalbadaan falaa tafcal ha yeelin saas hadday ku dhahaan ballantii ilaahay iyo ballantii rasuulka nafsiy maya dheh sababtana waa maxay waxaa la diidaya adiga ma ogid ballanta ilahay iyo ballanta rasuulka waxay noqon doonta haddaad ka hor dhacdo oo tiraa ballanta ilaahan ku siinaa wax adiga ijtihaadkaagiina aada isticmaasho waxaa dhici karta ijtihaadkaaga iyo ballanta ilahay inay iskhilaafaan ma garata caadigii alla iyo ijtihaadkaaga inay iskhilaafaan lama ogola marka walaakin ijcal lahum u yeeli dimataka adiga ballantaada u yeel adiga balan adig u samay oo waxaa tiri anigu waxaas waxaas idinkula heshiina ama alla rasuulaa saa idinkula heshiiyey ma idin dhihi karo sababtaa ma ogi ma fahamteen marka meesha macnaha meesha ku jira taas ayb fa inakum idinku marka in tukfiruu anma idinku fainakum idinku an tukfiruu in aad yani aad ka ballan baxdaan dimamakum ballantiina inaad ka baxdaan ood jebisaan an tukfiruu dimamakum ballantiina inaad jebisaan min akfara akfara marka de waa ballan khafara haddii la iraadana ballantio la yeelay aa laga eray fa idinku an tukfiruu inaad aad aad aada burburisaan dimamakum ballantiina iyo cahdigiina iyo magantiina iyo ahwanu fudayd badan oo ka jilicsan min an tukfiruu inaad ka baxdaan dimatallah ilaahay dimadiisa intaa hadhow tiraahdaan dadkan ilaahay dimadiisaan idin siiyey oo hadhowna aad fulin weysaan oo aad si kale adna wax u aragtaan waxa weeyaan taa wa waa daran tahay maa taas way daran tahay maa waxaa idiin roon marka ballantiina iyo ballantooda yani balanta idinka aada bixinaysaan iyo midda alle rasuulka inaad tiina burisaana ka raon saa darteed marka balan alla haisku siinina macnaha midda hore saas ah. fainakum taana fasiraysaa sababta dimada alle rasuulka loogu diida waxay tahay haddii la doono in ballantan laga baxo in taada aad ka baxdaa ka sahlo inaad mid alle mid rasuulka ka baxdo waidaa araaduuka hadday kaa doonaan an tunzilahum inaad dejisid calaa xukmillahi ilahay xukunkiisa xukunkii ilahay waay nagu deji bay ku dhahay xukunkii alle nagu deji falaa tafcal ha yeelin bal calaa xukmika adiga xukunkaaga ku deji masala waa isdhiibeen dadkan ma la dilaa ma la qafaalana see la yeela waxay ku yidhahdeen xukun ilaahay nagu deji waayahay inaad dhahda maa adiga sida aad u aragto ku samayn ma bal calaa xukmika xukunkaaga ku deji fa inaka adiga laa tadri ma ogid atusiibu ma asiibaysaa fiihim iyaga xukmallah ilahay xukunkiisa ma ku asiibaysaa iyaga shanigooda am laa mise maya taasaadan ogeyn adiga marka laakiin haddaad og tahay xugun alle oo rasmi oo arrintaa ka jira marka xukunka alle lagu fulina laakiin xukun alle arrintan uu u dejiyey haddaadan ogeyn adiga ijtihaadkaaga kuwa akrajahu muslimun xadiidka muslim baa soo saaray xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa in jeiska ninka amiirka u noqonayo inuu yahay nin axkaamta jihaadka wax ka garanayo oo weliba marka haduunan aqooninna imaamka ninka oo wakiilka arrintaa iyo muhimada u dhiibaayo waa in la baro axkaamtan loo sii sheego oo la yidhaha war sidaa sidaa ay sidaa ku socon la yidhaha calaa cilmin inuu ku socdo waa marka maxaa yeelay islaamku diin shaamil ah waay maaha islaamku salaad iyo soon iyo zake iyo xaj keliya ma iyo nikaax iyo dalaaq ma aha islaamku waxuu qabaa siyaaso siyaasa caskariya kitaabu ljihaad iyo kitaab eh, alcaqdi walhudna iyo kitaabu ljizya iyo abwaabta soo socoto dhan siyaasat ljihaad ayaa looga hadlaa ama hadda militariga waa qawaaniinta hadda militariga u samaysteen ayb qadaha iyo xukunka wuxuu leeyahay siyaasa amwaasha muslimiinta hab loo maamulay leedahay dhaqaalihii wax uusa islaamka ka hadlin ma jirto waa manhaj lagu noolaado oo kaamil ah ninkii yiraa salaada iyo soonka waa samayna aniga kuwan kalena anigu hoggaansami maayo amerikana ka qaadana muslim ma aha gaal maxaa yeelay sheekh waxaa layska raba waxaweya qabuul qabuul oo min shuruudi laa ilaha illa waxaa mid a wax kastoo laa ilaha illah ay wadato oo diintaana inaad dhammaantood wada aqbasho marka haddaa tira aniga baabkan waa aqbalaa waxa ah salaad iyo soon iyo xajkii iyo zakadii iyo waa yeela iyo nikaaxi iyo fureenkii iyo waa yeela kulligood waay kuleeyiin islaamkaa ku dhalan manaha ku dhalan macnaheedu waxa weyaan nikaaxa waa u ogolnahay in islaamka laysku nikaaxsano laakiin xafiisyada iyo maxkamadaha iyo habka militariga loo maamulayo maya waa in nidaamka caalamka laga qaatayo kuleey kaas muslim ma aha sababta maba ogolaba diinta qayb badanoo kamid ah diidan yahay marka waxaa iska badatay beryahan dadka in lagu dacaayo muslimkiyaa la gaalaysiina muslimkiyaa la gaalaysiina ninka asaga isgaalaysiiye anaga islaamka meel ugama heli karno ninka asaga isgaalaysiiye anaga islaam uma heli karno sooma garana xukunkaana ilaahay iyo rasuulka iskale takfiirka alla rasuul ciday gaalaysiiyaan adigaan ma islaami kartid ciday alla rasuul mumin ka dhigaanna adiga ma gaalaysiin kartid marka meesha ay diinta uga jirto inaan axkaamtii diinta nus in ka badan la yiraahdo la qaadan maayo mana ogolin dagaalaana ka xignaa in la yidhaahdo oo weliba de qofkaas fiir inuusa aaminsanayn waxaa u daliila waa dagaalama waa ku dagaalama sida uu ku burburin lahaa marka waxaa qofka waxaa laga rabaa amiirka waxyaabahan oo dhan siyaasatuljihaad in la baro qofka akaam qofka kudhex jira yani amarkaas ama arrinkan dadka kudhex jira inay bartaan fiqhiga jihaadka oo aysan baranin keliya fadaail ljihaad waxaa iska badan fadaaisha jihaadka in laga sheekeeyo axkaamtiisiina dadka aysa waxba ka aqoonin marka waxay tahay in fadaaishii axkaamtiiba la barto si hadhow xukunkan sidii alla rasuul ugu talagaleen hadhow si loogu sameeyo markaasuna miro dhala waan kacbi bn malikin radia allahu canhu ana nabiya sal allahu alayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa idaa araada hadduu doono gaswatan duulaan waraa waa xeeladaysanaaye bigayrihaaba uu ku xeeladaysanaayo eyrkeed muttafaqun calayhi maanaa nebigu hadduu rabo inuu duulaan aado waxa weeyaan aswo kale uu ka sheekey jiray markau rabo inuu magaalo u duulo kismaayo kale markuu rabo inuu u duulo wuxuu ka sheekayn jiray ama uu warkeeda iyo akhbaarteeda uu raadsan jiray meel kale ayuu raadsan jiray oo aan ahayn meeshaas maa masalan markau rabo ay u duulo meel masalan kismaayo kale ah wuxuu sheeganaya marka ama uu weydii jiray dadka magaalo kale oo aan magaaladaas aan ahayn sida beledweyne meelahaas magaalooyin kale ayuu akhbaarsanaya meeshaas maxaa ciidan joogo maxaa looga baahan yahay akhbaarta magaaladaas marka taas marka beenna ma aha dhinac marka laga fiiriyo ase inuu waraysto meel kale dhib ma laha soma been ma aha tanna waa qarsa jira si aan loo ogaanin tanna marka waxaa ku jirta marka siyaasada waxaa kamid a ah, jihaadka meesha lagu duulayo inaan la cadaynin dhanaca rabaadin oo bal xeeladaysa la isticmaalo beenna aan la sheegin xeeladaysta la ah. qofku muxuu is leeyahay markuu arka nin jeish hogaamina oo meel kale ka hadlaya magaaladaas xaalkeeda iga warama meeqa ciidanaad joogta wuxuu isleeyahay qofku magaaladaasuu ninkaan duulaan u yahay mana raba markaas meel kaloo duulaan u yahay muttafaqun calayhi wacan macqilin ana nucmaan bna muqarinin qaala ayb shahidtu rasuul allahi sal allahu alayh ali wasalam aan xaadiray idaa lam yuqaatil haddaanu dagaalamin nabiga caleyhi salaatu wasalaam awala nahaari maalinta awalka gelinkeeda hore hadduusan dagaalamin akhara alqitaala dagaalku waa dib dhigaayo xataa tazuula shamsu ilaa ay qoraxda ilato oy cirka dhexbartankiisa ka ilato yani zawaalka la dhaafo duhurkii xagga loo dhaafo watahuba riyaaxu dabayluhu ay dhabtaan wayanzila nasru nasrigana ou soo dego rawa axmed wahalaaatu sax alxaakim waasluhu fi lbuhaariy xadiidkana waxaa laga qaadanaa sunada nabiga caleyhi salaatu wasalaam inay ahayd hadduusan subaxa hore dagaalamin ee maalin weynta uu soo gaaro waa sugaayo ilaa waktiga duhurka duhurka la gaaro oo markay qoraxda zuusho oo ay duhurkii la dhaafo ayuu markaa ilaahay tawakalay dabayluhu ay dhabtaan nasriga uu soo dego <coughs> marka siyaasadan o dhan waxay ku dhisantaha maan ra'yi keliya waxyi min allahi ku socotaa marka iyada baa lagu liibaani karaa waasluhu fi lbukhaariyi wacan sacbi bni jataamata radia allahu canhu qaal su-ila rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaa la su-aalay can iddaari degmo ayaa la weydiye addaar hadda degmo degmaa la weydiiyey oo min almushrikiina mushrikiinta kamid ah iyo dad meeshaas degan marka mushrikiinta kamid a ah ay degan yihiin yubayatuuna kuwaas oo la miraayo fa yusiibuuna dadkii marka muslimiinta ay asiibayaan ay ku dhacayaan min nisaaihim naagahooda iyo wadaraarihim iyo ilmahooda ayay ku dhacayaan degmo mushrikiini degantaa ayaa la miraa habeen markaasaa naagihii ilmihiina birta waa ku dhacaysaa ya wadaraariihim faqaala waxa uu yihi marka fayusiibuuna waxay asiibayn min nisaaihim iyo daraarihim iyo ilmahooda hadii daraari keliya la yraa naagaha ilmaha soo wada gelahay waa iska cadfu tafsiir ama ama yani iyadoo marka hore si khaasa loo sheegay dibadana caamkii la sheegay faqaala wuxuu yihi nabiga caleyhi salaatu wasalaam hum iyagu minhum ayagay kamid yihiin ilmaha iyo naaguhu dadkaas mushrikiintaay kamid yihiin oo wax dhibaataa ah male in birta la saara markaa mutafaqun caleyhi xadiidkan marka dhowr xugunba waa laga qaataa su-aasha nabiga la weydiiye waxay tahay degmo mushrikiinta ay degan yihiin weerarka lagu qaado oo markaas mar haddii habeen weerarka u dhacayo waa mugdi waxaa laga yaabaa wixii la tuuraba inay ku dhacaan naagihii iyo ilmihii dadkaas inay ku dhacaan naagaha ilmaha naagahooda ilmahooda inay ku dhacaan arrintaa ka waranaa la yidhi ayagay kamid yihiin nabiga caleyhi isalaatu wasalaam xadiidkan marka culamada hadal aada u badan bay kaleeyihiin marka la soo koobana aaaarta qaar iyo axaadiista qaar waxaa ku timid xadiidkan in la nasaxay ayaa ku timid oo waxaa soo aroortay nabiga nasaa-i uu werinaa in nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu yiri ilxaq khaalidan khaalid gaar buu yiri khaalid khaalid ibn lwaliid gaar faqul lahu waxaa ku tiraahdaa buu yiri laa taqtul hadilin duriyatan ilmo yaryar iyo naaga iyo hadilin nacam walaa casiifan qawsaarna hadilin nin iska qowsaaroo laysaga shaqaysta hadda oo aan isaga ra'yi lahayn dagaalna ku jirin ha dilin soo ma garan khaalidna sida la ogsoon yahay bacd alfatxi unbau soo islaamay fatxumaka kadib marka dagaalkaana xunayn u ahaa xunayn qaswatulfatxi ayay ka dambeysay xunayn ayuu ahaa marka waxay leeyihin tanaa dambeysay marka inaan la dilin ilmaha iyo naagaha ayaa dambeysay <coughs> abu daauud isaga wuxuu wariyey isla xadiidkan markuu wariyey kadib zuhri baa wuxuu dhahay buu yihi azuhriyu qaal fii xadiidi sacd bni jasama markuu wariyey ayaa wuxuu yihi qaala azuhriyu uma nahaa bacda dalika can qatli nisaa markaa kadib nebigu wou reebay in naagaha la dilo iyo wasibyaan iyo ilmaha yareerkaa soma garan isla xadiidkan markuu weriye ay zuhri hadalkaa yii naagtu marka laban baa loo kala qaada horta naagaha hadday naagtu dagaalamayso in la dilaa war kama taagna soma garan sidaa ada kuwaan kale maraykanka o kale waa dagaalamayan ayaka askar waha sooma marka naag hadday askariyad tahay oo qorigeedi ay wadato markaas naag loola tacaamuli maayo naag ahaan loola tacaamuli maayo madaxa lagu dhufanaya soma garani taas iyada waa mid sabiga hadduu muraahiq yahay sabigu hadduu yahay nin yani xoogaa soo kacay oo welina aan qaan gaarin laakiin dagaalami karo noocan maa dhib un geysan karo sideed jir sagaal jir toban jir oo kale dhib waa geysa kara waa la dila isaga haduu dhib geyso sooma garani haduu dagaalamayo safka ku jiro waa dhib waa loo geysanaya marka ee waxa laga hadlaa waxay tahay naag aan dagaalamaynin yeelma yarees see la yeelay masaladaas marka imaamu maalik iyo awsaaci waxay ku tageen iyagu hadday gaaladu gaashaan ka dhigtaan ilmay ilmahooda iyo naagahooda inaan la taabanaynin awsaaci iyo maalik ayag saasay ku tageen alawsaaci walimaamu maalik saasay ku tageen oo tafarus xataa hadday sameeyaan la dili maayo ayuu yii fatxulbaariga ibnu xajar wuxuu leeyahay eh, kitaabka waxaan ujeedaa kitaab yaxya bn abilkhayr alcumraani wuxuu leeyahy idaa tafarasa almushrikuuna biatfaalihim mushrikiinta hadday ilmahooda isku soo hormariyaan wa nisaaihim iyo naagahooda waa la kala qaadaa saanaana raajixa soo socoto fain kaana bilmuslimiina xaajatun ilaa ramyihim hadday muslimiintu dan weyn ay uga jirto inay nimankaas weeraraan oy meesha ka qabtaan hadday dan ugu jirto muslimiinta ayb bian eh, kana dalika fi xaali iltixaami alqitaal maala waa laisku dhex jiraa magaaladii ad ka dirira adiga gaaladii iyo muslimiintii magaalay ku dhex darirayaan naagihii iyo ilmihii iyo ayagii kalama sooci karti magaaladii iskula wada jiraan nimankiina in magaalada aad ka saarta waa rabtaa gaalada ahaa see la marka taasoo kale wuxuu yidhi wakhaafa almuslimuuna weliba muslimiintana ay ka baqaan in lam yarmuuhum haddaynan ku tuurin warmaha iyo yani seefaha iyo madaaficda lamidkaa haddaysan ku tuurin halabuuhum gaalada ay adkaanayaan haddii la og yahay jaaza lilmuslimiina ramyuhum muslimiinta waxaa u banaan inay weeraraan oo ku dhuftaan nacam walaakin niye ahaan walaakin yaqsidu biramyi yuqsadu biramyi almutatarisu waranka aad gebaysa ama madfaca aad tuuraysa waxaa ula qasdaysaa midka mutatariska oo gaashaanka samaysanay ayaad ula qasdaysa adig duuna almutatarasa bihi kan gaashaanka looga dhigtay adig ulama qasdaysa wain kaana yaclamu anahu laa yasilu ila lmutatarisi ilaa bian yaqtula almutatarasa bihi jaaza qatluhu fiirta marka meeshaan haddaadanba sina u gaari karin ninkan adiga aada rabta inaad magaalada ka saartay gaalka ah haddaadan gaari karin ilaa midkan oo gaashaanka ka dhigtay inaad kor marta ma aane waad la diriraysaa marka lna maxaa yeel wxuu yii low manacnaaha haddaan diidno min dalika laadaa ilaa tacdiili ljihaadi arrintaas waxay keenaysaa jihaadkaba inuu mucadal noqda in jihaadkii layska daayo ayaa ka dhalanaysawadafara lmushrikuuna bilmuslimiin iyo mushrikiintu inay ka guulaystaan muslimiinta hadii la yidha mushrikiintii ma weerarayno sababto naagihii ilmihii bay xabadii naga gaari hadii la dhaho waxaa weyaan yaan mushrik ba lala dirirn taas manheedu saasuu yii ma garana taas marka taas wey wain lam yakun bilmuslimiina xaajatun ilaa ramyihim hadday muslimiintu dan ka lahayn weerarkaas wax weyn oo xaaja iyo dan weyn kuma jirto iyo qitaalin dagaalkoodana fakhtalafa asxaabuna fiihi buu yii culamadeena shaaficiyada isku khilaafeen abu isxaaq wuxuu yiri yukrahu lahum waa loo kahdaa walaa yaxrumu xaaraam ma aha laakiin waa la kahdaa bu min asxaabina man qaala fiihi qawlaani asxaabta qole kamid ah asxaabta shaaficiyada waxay dheheen arrintaas laba qowl ayaa ku sugan laba qowl baa ku jirtay dhaheen qaar culamada shaaficiyada kamid ah, khulaasat qowl haddii la fiiriyo qawaacidda guud ee shareecada ee ku dhisan almasaalixu wlmafaasidu sidaan yaxya abilkhayr alcumraani uu sheegaayo ayaa raajixa maxaa haday haddii muslimiin ay gaalo dirirayaan gaaladii aan laga bixi karin dhulka ilaa in lala diriro naagihii ilmihii inay birta gaarta ma ahan si kale aan loo gaari karin haddaan haddaan laga qabanin meeshaasna ay dhib weyn geysanayaan gaalada waa lawada garaaca eegaan wixii markaas naagooda ilmahooda gaarana wax dembiya muslimiinta kuleeyihiin malaha laha haddii la yidhaha laga daayo birta yaan de fasaadkoodii baa imaanaya gaaladii fasaadkoodii soo ma garani gaaladii fasaadkoodii baa imaanayo adigii meelay kaasoo weeraraanaya helayaan marka masaalixda mafaasida baa loo fiirina mar walba aqwaasha shaaciga ana sideeda lama qaato ee waxaa la qaata aqwaasha shareecada maqaasideeda waafaqayso taas marka masaladaas iyada halkaasaan uga tegaynaa marka haddii dan weyn hadda aysan jirinna oo markaas yani muslimiinta un wax ziyaadso un ay ka tahay oo hadda dhib gaalo weyn aanay ka baqaynin markaas inay u kaadsadaan dhib malaha ay dib u dhigtaan intay naago ilmo layn lahayn lahaayeen marka masalada iyada taasaa laga wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxaa kaloo xadiidka hadda aan ka tagna laga qaadanaa asxaabta fahamkooda inuu ahaa inay cumuumka qaataan cumuumka ayay qaadan jireen ilaa inuu soo arooro nas oo taksiisinayo ma ahayn maxaa yeele su-aashan way weydiiyeen dad baa la miraa bay dheen cawo naagin ilmihii baa la gaaraa see la yeelaya markaas wax kamid yihiin hadii taksiis loo sheegi lahay taksiiskay ku camal fali lahay wacan caaishaa radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga qaala lirajulin nin wuxuu ku yidhi tabicahu soo raaca yowma bedrin maalintii beder oo gaal ahaa marka irjic laaba falam astaciina anigu ma kaalmaysanayo bimushrikin gaal anigu gaal ma kaalmaysanayo orad iska tag bu yii kac soo tag rawaahu muslimuun xadiidka muslim baa weriyey xadiidkan isagana waxaa laga qaadanaa inaan jihaadka gaal loo kaalmaysanin in aan gaal loo kaalmaysanin masaladan marka laba darafbu waxwaa ka leedahay aqwaalna culimadu way ka qabaan qawl waxa uu leeyahay waa xadiidkan inaan la kaalmaysanin gaal inaan jihaadka loo kaalmaysanin qawl kalena wuxuu leeyahay gaalka waa la kaalmaysan karaa lixadiidi safwaan ibni umaya oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam safwan ibni umaya wuu u kaalmaystay duruucdiisi iyo hubkiisi dagaal ayuu ka qaatay wuuna kaalmaystay leeyihi aahaar kalena waa jirta iyo axaadiis kale oo arintaa iyadaa laga qaadanayo ayb marka axaadiisna hadday leedahay waa la kaalmaysan karaa kuwo kalena ay leeyihiin lama kaalmaysan karo inta aanan u gelin midda raajixa ah inta aanan u gelin horta culummada maxalka ay ka hadlayaan waa halkee in la fahmo waayo waxay ka hadlaayaan marka masaladan hadda waxay ku qoton taha marka waxaa weeyaan gaal ma loo kaalmaysan karaa iyadoo gaal kale lala dirirayo horta masalada meeshaasay taalla ogow gaal mama la kaalmaysan karaa muslimiintiio jihaadayso oo kufaar kale la jihaadayso gaalo kale ma kaalmaysan kartaa wax laga hadlayo ayb halkan marka ma ahan gaal ma la kaalmaysan karaa muslim kale si loola dirira ma aha ogow wax culumo oo taas qaba ma laha mana qabi karaanba culimo waxaas oo si uma garan maxaa yeelay kitaabljihaadaan ku jirnaa jihaadna iyaw ka dhacaa muslin iyo gaalo marka muslimkaan laleeyahay muslimiinta marka waaa laleey gaal waa kaalmaysan karaanna qole ay leeyihin qolena ma kaalmaysan karaan ay leeyihin waa haddii gaal kale lala diriraa amaa bayn almuslimiina diriray waxaa laleeyahay gaaladii marka in la dhaho eh, qolo muslimiinta kamid ah inay gaalo soo kaxaysato si ay muslimiintan uga takhalusto ma banaan tahay maya taa ilmaa wa